wanaagsan saaxiibayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka falanqaynta wararka idaacadda kulmiya magaalada muqdisho wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay abba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s marka la subo xanaagsan saaxiibayaal waa isniin taariikhdu waxay ku beegan tahay sagaal waa saddex iyo labaatanka bisha tobanaad sannada labada kun saddex qodobada barnaamijka falaqaynta aad ku maqli doontaan waxaa ka mida ah wararkii ugu dambeeyey dagaal khasaare geystay oo dhexmaray maray xubno ka tirsan al-shabaab iyo ciidamada dowladda kaas oo ka dhacay deegaanka jasiire ee duleedka magaalada muqdisho xilli ay kooxda al-shabaab ku kordhisay weerarada ay ku qaadayso xeryaha ciidamada iyo goobaha ay ku sugan yihiin mas-uuliyiinta dowladda waxaa sidoo kale barnaamijkeena ku dhageysan doontaan wararkii ugu dambeeyey xiisad u dhexeysa maleeshiya beeleed oo ka taagan deegaana hoostaga degmada cadale ee gobolka shabeellaha dhexe iyadoo baaqyada loo dirayo maleeshiyaadka oo muddooyinkii ugu dambeeyey ku kacayay falal tacadiyo ay u geysanayeen dad bermageydo ah ay kordheen qodobadaas ayaan ku eegi doonaa saaxiibayaal barnaamijkeena falaqeynta xubintii kalamaan ee sidoo kale ku maqli doontaan oo mar kale falaqeynta taariikh durugsanaydi oo oh, ilaa doorka maanta يا حبيبي saaxiibayaal mar kale soo wanaagsan ayaa idin leenahay aynu ku bilowne waxaa dagaal khasaare geystay uu ku dhex maray ka tirsan al-shabaab iyo ciidamada dowladda deegaanka jasiire ee duleedka magaalada muqdisho maleeshiyada al-shabaab ayaa weerarkan soo qaaday waxaana ciidamada dowladda dagaal kooban ay la galeen ugu dambeyntii ay dib kaga noqdeen waxaa sidoo kale muddooyinkii ugu dambeeyey kooxda al-shabaab ay kordhisay dagaalada ay ku qaadayso xeryaha ciidamada iyadoo ay kasii horeeyeen toddobaadkan gudihiisa dagaal ay kooxdu ku qaaday deegaanka janaale iyadoo sidoo kale ay gaari laga soo buuxiyay walxaha qarxa ceelasha biyaha ay ku weerartay guri ay deganaayeen saraakiil iyo sidoo kale ciidamo ka tirsan dowladda halkaas oo xarun u ahayd waxaan kordhinta al-shabaab ay kordhisay weerada ay ku qaadayso xeryaha ciidamada iyo joogsiga howlgalladii kooxda looga saarayay deegaana ka tirsan gobolada dhexe ee dalka wax ka weydiiyey doctor mukhtaar maxamed cali oo ka faallada arrimaha ammaankii siyaasadda aada baad u mahadsan tahay waa ku salaamayaa idaacaddana waa salaamayaa waxa weeye runtii weerarada markii loo fiiriyo sidii berigii hore iyo hadda isku mid maahan waxa weeye maaragtay weeraradu waa badnaayeen dhiigooduna waa badnaa geeridu aaday u tiro badnayd cadad ma lahayn laakiin waayaha xasan sheekh uu yimid waxa weeye runtii maaragtay xoogaa maaragtay intii hore waa ka yar tahay laakiin waa dhaadhacaan oo waa jiraan marka dee waxa weeye sidii hore u xoog badnaayeen oo u tabar badnaayeen oo qaraxiisoba intuu kamid ahaa iyo kii kii ex control iyo maxaan ku yiraahdaa xoog ahaa iyo waxaasio maaragtay waxaweye de hadeer ma jiraan qaraxyadooda hadda maaragtay waa soo koobmeen maaragtay de welina kolley waxaa la helayaa dad maaragtay la shaqeeyaa la helaa oo meelaha u joogjooga maaragtay marka laakiin sidii awoodoodii hore dalbatii hore midna ma lahan waa yaraatay hada waxa weeye markii horeba dadka in la dilaayo maaragtay masaakiinta waxa weeye saxda ma ahaynba hadeerna waxa weeye maarata sax maahan dadka in la dilaa laakiin waxa weeye kolley dagaalaa ku socda ayaga dawladda dagaalaa u dhexeeya waa heshiin waayeen ayaga dawladdu toban iyo toddoba sano ku dhawaad ayaga dawladda dagaal udhexeeya dagaalkii waa bilowday kusoo dhawiy adigu maxaankuiha hal sano iyo xoogaa weeye hmm. maaragtay weli wuu socdaa meelo badan ka socdaa marka waxa weeye foodaa la isjaray wax badanaa la iska laayay iyaga dowladu waa isbaabiiyeen hmm. hade marka waxa weeye maaragtay dagaalka halkaasay maaragtay xoogaa ay soo rogaal celiyeen waana kordhiyeen oo waxaad moodaan inay hadeer maaragtay maaragtay xataa jiingadihii iyo meelaha dadka masaakiinta hadda maanta dhawaa dagaalka waxay celasha ka dhacon kala qaraxa mm. waxa weeye maaragtay eh, casualty badan uu sameeyaa oo khasaaro badan oo mm. maaragtay ayuu sameeyey guryo badan oo tiro badan uu dumiyey waxaa laleeyahay baabuur bullet proof uu ahaa marka waxa weeye runtii aad iyo aada nasiib darro tahay muslim muslim inuu dilo waa xaraam waxa weeye muslim muslim ma dilo maaragtay islaamku isma dilo eh, laakiin gaalada iyo muslimku waa isdilaan waxa weeye dad muslim oo soomaaliyeed oo aan dhibaato cidna geysan in maalin walba maarata sidaas maaragtay ay dhibaato loogu geysto waxa weeye waa xaqdarro wey maxay ka dhigan taha marka dictore in weerarada ay shabaab ay kordhiyaan ay ku qaadayaan xeryaha ciidamada iyo goobaha ay ku sugan yihiinba mas-uuliyiinta dowladda oo kale aada baad umaadsanta waxa weeye hadda ayaga waa lagu kordhiyey oo ayagaba hadda weeraraha ku socda inkastoo hadda dagaaladii sidii hore aysan aysan ahayn waxoogaa ay qabow yihiin dagaalaa ku socda dhul badanaa laga kiciyey aada iyo aada u tiro badan maaragtay waa la islaayay waxaweye ayaga dawladda waalowaa loo kala baxay marka waxa weeye runtii eh, maaragta magaalada xuntaa xamar oo dadka masaakiinta ay degan yihiin ayay waayaan waxyaalo soo maarata ayay maaragtay mar walba ay soo aadaan marka runtii waxa weeye eh, korkorintooda waxa weeye waxaan isleeyahay waa naflacaari weeye waa meeshii ugu dambeysay xaalad baa ka xun maaragtay aada iyo aad xaaladda ugu jaqan tahay runtii waxa weye dhaqaalihii hore iyo tayadii hore iyo tiradii hore maaragtay maasha ma taalo waxa weeye runtii wax badana ayaa maasha iska dhimay marka waxa weeye waa joognaa camal weeyo markay isqarxinayaan laakiin waxa weye isqarxiskaasi runtii wax macno badana kuma fadhiyo ummad shacab oo islaam ahayd laynayaan shahaadanaya mm. wax nidaamana ah maahan marka waxa weeye iskordhinta kordhinta ay hadda kordhiyeen oo hadda ay maaragtay waayahan xamar maaragtay ay soo kubaareeyeen wax badan ma maahan waxa weye wax ka weyn hadday hayaan way soo dayn lahaayeen meelay maaragtay hadda waxaa layihi gaarigii aalasha ku qarxay wuxuu usoo socda dabcan magaalada muqdisho ayuu taargetkiisa ahaa maaragtay maaragtay meeluu ka galu waayey janisuu waayey markaasuu ceelasha isu qarxiyeen meeshii ciidamadu ay deganaayeen dadka shacabka waxa weeye waa iska waa naflacaari wey waa garta marka waxa ay kordhiyeen muddooyinkii dambe sida la ogsoon yahay dadka isku soo xira jaakadaha qarxa gawaarida inta badan ayay ku weerari jireen xarumaha dowladda iyo goobaha dadku ay ku badan yihiin maxaa kordhiyaa la dhihi karaa marka jaakadaha isku soo xiran kooxdu aada baad umahadsantaha jaakadu hadda marka la isku xirayo qofku maaragtay waa ka waa ka dhibaato yaryahay baabuurka oo kale baabuurka waa la tuhmaya waa la celinayaa inta badan laakiin qofku meeshuu rabuu soo mari karaa maaragtay sidii habeenka dhowdood ka dhacay si aan maqlayn oo kale caawataakoo kale na waayeelo oday waayaa dabdabcan maantaan odayaashii miyaa bilowday eh, waktigoodii oo dhalinyaradii waa soo dhamaatay marka waxa weye nin oday ahaabaa la jaakad isku soo xiray marka saasuu isku hoxiyay waxa weye marka dadku dee maaragtay inta badan waa u fududaa meesha baabuurka uusan uu mari karo waxa weye meel ka yaray marayaan ayuu luqluuqay soo marayaan dadkay soo la soconayaan waa qof bini aadan ah hadii xataa waxa uu wato waxaa laisleeyahay shacabka lagama yaqaano marka waxa weye tii horaa soco weysay oo gaadiidka iyo waxyaabahaasoo kale ayaa maarata meesha ka baxday marka in nin oday ah odayaasha ah ay hadda kusoo xireen mm-hmm. marka waxa weeye qof qarax lagu xiray inta badan koontaroolada iyo gudaha magaalada maane inta kale waa imaan kara marka waxa weeye hadee maaragtay qof isqarxinayo isaga isdilaya mm-hmm. waxa weeye si loo celiyaa runtii waa adag tahay oo hal qofa marka waa dib badan taha runtii laakiin waxa weya markii loo firiyo average wixii dhici jiray wax hadda dhaca waxa weye wixii maaragtay runtii wixii dhici jiray masiibo qaran bay ahaayeen laakiin haddar waxa dhacaya runtii waa weye waa isku naflacaari wey waayahay eh, dawladdu maxay u joojisaa la dhihi karaa howlgaladii kooxda looga waday gobolada dalka gaar ahaanba gobolada dhexe dalka u badnaadeen aada baad umahadsantaha waxa weeye goboladaas inta badan meelay kooban ay kusoo hareen oo maaragtay cayiban marka dee waxa weeye ciidamadu maaragtay muddo badan ay dagaal ku jireen ciidamada dhaawaca gelaya dhimashaa gelaysa waa daalayaan baabuurta waxay u baahanaysaa in la dayactiro xagga taayeerada iyo xagga qoryaha la safeeyo ribeere waxaasoo dhan ribeer u baahan marka runtii waxa weeye in majo maaragtay lama joog lama joojin laakiin waxa weeye maaragtay eh, maaragtay waa loo nabsanayaa waana qasab waa imaanaysaayo dagaalku muddo badan u socdo marka dagaalku inta badan waxa weeye waa in firaaqa waa in la helaa marka waa la khibargaraynayaa wixii baabuurta iyo la dayactirayaayo kii wax ku dhacaana la bedelayaa qaabkaas ayay maaragtay iyo qaabka ciidamada maaragtay ciidamo meela laga qaadayo kuwa kale la geenayo iyo kuwa cusuba meela la dhigayo marka waa adigu taadkada ciidamada iyo nidaamka ciidamada ayaa ku socda maahane dagaalku ma istaagin heshiisna ma aysan gelin weli sidii u socdaa in hadalla u socdaan waa laga yaabaa marka waxa weye dagaalku ma istaagin ciqaabka iyo dhisaangarayntii ayaa maaragta socota oo dhisaymadii horaa kulley wax laga bedelaya nidaam kalaa loo bedelaya oo maaragtay wixii si kalaa loo qaabeynaya runtii dagaalkaasi waa lagu qasban yahay inuu dhinac u dhaco labada dhinac ayaa la rabaa lagu kala baxo ilaahay mubaara ka sug waajibna wey doctor mukhtaar maxamed cali oo ka fallaad arrimaha ammaanka iyo siyaasadda ayuu ahaa wax ka weydiiyey dagaalada al-shabaab ee ku kordhisay xeryaha ciidamada iyo goobaha ay ku badan yihiin mas-uuliyiinta dowladda xili uu joogsaday howlgalkii al-shabaab looga saarayay inta badan gobolka ama gobolada dhexe ee dalka oo muddooyinkii ugu dambeeyay halka galay dagaaladaas markana haddii aynu eegno waxaa weli taagan xiisada u dhexeysa maleeshiya beeleed ah, oo markaa ka taagan deegaana hoostaga degmada cadale ee gobolka shabeellaha dhexe maleeshiyaadkan ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey dagaaladooda halkaas ay ka socdeen waxaana ay dileen dad rayid ah iyadoo ay sidoo kale dadka ay dileen ay qeyb ka ahaayeen dad culimo ah ama macalin iyo ardaydiisii oo quraansaar markaa ka yimiday habeen ka hor ayaana dhacdadan ka dhacday duleedka deegaanka xaaji cali ee gobolka shabeellaha dhexe waxaana isi soo taraya baaqiyada ay u dirayaan culimada abwaanada iyo sidoo kale waxgaradka kuwaas oo dareenkooda ku aadan dagaalka halkaasi ka socdo ay ku cabirayaan waxaana baaqiyada sidoo kale qeyb ka ah dadka diraya inta badan dadka waxgalka u ah soomaalida aqoon-yahanada iyo guud ahaan shacabka oo markaa ka dhiidhinayo waxa ka socdo deegaanada hoostaga degmada cadale ee gobolka shabeellaha dhexe falaqaynta wararka ayaad degeysanaysaan saaxiibayaal markanna waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalamaan kalamaanay waa idinla yaabay maxaad nagula yaabta maxaa qasab ka dhigay in lahjadihi gobolada oo dhan kalamaan laga helo dalku waa federaal haduu yahayna lahjaduhuna waa federaal maxaa kalamaan ka galay federaalkaa kalamaan ah kalamaan kulli way matashaa war kalamaaney qof kastaoo xaqjira iyo haddaan xarra ka dhuudhuuman xulufa u shaydaan haddaan xaalku ku adkaanin reer xamar balaarugay hadduu soo xiri waayin qof kastoo xumaan wada haddaan shacab ku soo xoomin nin shabaab xayeysiinayaiyo kiyow qabaxiiso labaduba haddaan waa xagjira xididka loo siibin dadweynaha xanaaqsan kani uu xabsiga geynin xogta iyo warkoodii haddaan niisa saxaalaynin xarafku daraad qoray haddaan xeerka lagu saarin amni lagu xasila iyo haddaan nabaddu xoogaysan dhallinyaradu xeebaha hadday wada xanaabaysan xilli dhexe habeenkii haddaan suuqu noqon xaami meeris uu sugaal xulay aan kuugu soo xiriye allayle xalaaliguma dhalin laba xaniyo aryaa gorgoro waxaa kaloo la yidhi xisbiga xisbiga xisbigow hama ogaan masalooyinkaa jira arrin murugta weeyo ma u ba maahane war cabdulla ma xisbiyaad furatay war dalku laba xisbi u yeelanaya miyaa laydin dhihin dee somalilan saddex xisbi baa ka jirta war midaa magacu yeela xisbigaantu wadaaga weliba ka dhaganyiina warba maxaa nooga yaraanaysaa buntland sideed baa ka jidha war xisbi xisbigiinna maaqaane xaynxaynta macawisleyda iyo ciidamada xooggu xagjiriinta inay laynayaan waa xaqiiq sugan hamaasino yahuudi buudka lutumadaasataawiyaay war kalamaanay fayadoor hadda ka hor wuxuu yidhi xaafadaa degan tahay waxaa ku nool sagaal dumar ah oo kaa qulux badan toddoba dumar ah oo kaa dhaadheer dumar oo kaa gaaban iyo gabar kale oo i jecel in ka badan intaad adigu jeceshahay waxaa ila shaqaysa gabar markasta ii dhoola caddaysa iyo mid kaleoo igu dhiiragelisa inaan hal mar un la hadlo gabadha hoteelka aan wax ka cuno cuntada ka samaysa shaaha halkii ay sokorku dari lahayd malab bay ku dartaa laakiin haddana adigaan ku jeclahay kaali abdikuusow dumaanada intihaanasantiriyakajaaliyakaqaniyidafadaasewar hadda koor waxaa la yidhi nin odayaa ah wiilkiisa u diray dibaddow muddo ku maqnaayo waa soo laabtay markuu yimid noodaygu wuxuu yidhi maandho waxaad soo baratay idoo sheekadu u socotana waxaa loo soo dhigay qada ay saarantaha wasalad hiliba wiilka aabbiis wuxuu u sheegay inuu soo barta falsafad maandhow falsafad xaala yidhaahuu yidhi wuxuu yidhi falsafadda qofka soo barta wasladan hilibka oo raashinka saarannow laba wasladood kaaga dhigi karaa kuguna qanci karaa kadibna odagii inta cadkii qaatoo la sii jeestay ayuu yidhi maandhow adigu cadka labaad cun aniga aygu qancinin oona miya falsafadda lisheega oo indhisraadlaybahayti war filisofaraan ahay miyaadan maqli jirin badanoo barfasoore sheegahay un idaacadaha iyo ka doodaya maqlo inaysan xabad ogaynaan hubaa walba waayadan aqoon-yahanku waa akhristayaasha badan warwar ma haysaan hooyo faylasuufarada ayaa gabadheeda wiil uu xiriir kala dhexeeyey soo waxay wiilka iyo gabadhana waxaa hadlays u ahaa markay wada hadlayaan malabay dhanaana iyo erayo jiljilicsan inay waxa weeye isweydaarsadaan kadibna gabadhii oo suuqa ku maqan ayaa taleefankeedii oo soo dhacay hooyo qabatay kadibna wiilkii sidii dabeecadda u ahaydba wuxuu la soo booda malabay hooyay hooyadii faylasuufarka aheed oo isla markiiba baaqii fahantay waxay tidhi maandhooba gacaliya waa malabka hooyadii dhashay in yar kadib ku soo celi war faylasuufarkii ugu darnaashiinayso ahay waxaanu la magacaabi jiray guwaansiyi wuxuu ku riyooday hadda ka hor inuu balanbaalis yahay wuxuu yidhi waxaan riyada ku arkay anigoo ah balanbaalis joogta meel aad u qurux badan jawiguna uu aad u macaan yahay ase ahaatee markuu waagu baryey ee aan hurdada ka toosay ayaan waxaan is weydiiyey inaan ahay balanbaalisku riyoonaysa inay bini'aadam tahay inaan ahay guwaansuugii biniaadamka ahaa oo ku riyooda inuu balambaalisyahay faylisoferkaas balambaal horta waxaan arkay brofesor birqayo shiinaha jooge eh. isaguna falsafad miyuu soo bara doonaa aryaadhaha b b c soomaali jildareen ayaamahan eh. waxay doontayhe iska qortaahe waxay dhaheen eh. qof walboo mugaad riyoonayso luuqadaad ku hadlaysa ma taqaan war waxaa kaloo la yidhi shabaab iyo israa'iil haddaan laga adkaan waayin islaamnimada la sheegtayo dadou malihin iimaan war intuba jahligaa ka daran aryaadhaha qaraxii dambeeye ceelasha ka dhacay shabaab waxay dhaheen falastiin aan ugu aarayna xamaas ma yaatayhe war afkaa ka booba macnuhu waa israa'iil warbow allah ka cafiyo israa'iil iyagaa ka xun war wax kastoo xun walaxaa ka sii xune wax qawaarij ka xun ma jiraan ilaahay rasuulkiisaana sheegay war naarba naara ilaahay ku magangalaasa leeri warnimayow yuhuuddu waxay falastiin ka rabto waa la yaqaane shabaab waxa uu naga rabayaa yaqaanaa war iyagaan ba aqoon waxay kaa rabaan war waxaan isleeyahay waana aragtidayde shabaab iyo israa'iil ibliiskii amraa ka xun ibliiska amrahaya ma maraykanba warnimi onti arag tuhumo islaamka dhibaasa awsho maraykanuu aryaadhaha samidee cabdullana waxa uu yidhi how intaa la diiday dar alla dulmi jawlo duurbaantuma inta la diiday dar alla dulmi jawlo duurbaantuma warbow isku soo wada duubo wejigii labad watano uu dahfuraye baydhabo sidii reer galmudug yay qayiilinuune oo kasiyono beertana ninkii daayacabay war kalemaanay war ma haysaane xooggii dalka ku gurguurtaa layidhi shabeelow godadkiina ayna ugu galeenaa la yidhi kuwa la soo qabtoo sidii owrtii u xidhiidhsanna waa ay soo bandhigeen marka haddii nimankii ciidciidkii laga saaray haddana gododkii shabeellow loogu galay xaggee ay ku gamba doonaan walle geed kuma qarsho ma jiro meel lagu gabado mana jiro gacan loo baxsado cadaa gowracay tolka miyaa ka dhacday waredhaa war ma haysaane shabaabka lagu warjaafay shabeellow waxaa la sheegay inay halkaasu ahayd dabageliska ugu weyn ee koonfurta gobolka mudug ay ku lahaayeen haddii sidaa loogu firin firinbiqleeyeyna oo maanta ay iskugu baqdeen caad waxaan idiin xaqiijinayaa dhulka ma kala taqaaniin ilaa iyo jawlo laga gaaro geed ay isku aatiyaan oy fooda ku qabtaan inaysan ku arki doonin webiso jimbada iyo badda jowle ma og tahay caga lama dhex jooje miyaa ku dhacday waranna waxaan maqli jiray badda jawle badda jawle badda jawloon la jooji karayneyha aryaadhahanna waxaan maqli jira badda jawle ee baa ku jira oo ka jiro dhuqsiyahaaya war jabay haba jabeene eh. yay u habar wacanayaan warna waxaan dhihi lahaa eh. wakaa jabe eh. maxaa la jelaa war bashiiro waxaad ka tagtay jabkooda intii jeclayd jabkooda jariidkay ka qoslayaane maxaa la jeclaa jabka war kalamaanay shabeellada dhexe dagaalkii sokeeye ee masiibadaha weli waa ka socdaa waxaanan dhihi lahay qaraaboy dagaalkaan waxaa mudan kawaariij war waxaa layidhi dadkaan dhegaalahayn ma dhacayso waane dhinacyada dagaallamaahu haddii ay warka samadoonka maqli waayeen waxaa ila quman awood ciidan in lagu kala celiyo oo laga hortago foolxumada socota wax la dhowran kara ma ahane dad badan oo samajeclo ahoo maanta hadlayna waxay ku taliyeen dowladdu inay ciidan kale dhex dhigto oo weliba hubka dhigis lagu sameeyo war hadda dowladdu khawaariij bay la dagaallamaysaaye ma qabiilla dulmi iskudilayay ciidan u haysaa war dowladdu waxay khawaarij ula dagaalamaysaa waa inay dadkeeda ka badbaadiso qabaa'ilka isdilayay dadka dilayaana waa la mid shabaabkaana ku danaysanaya u shaqaynayaan marka cid kasto dadka disha oo xaqdarra dhiig ku daadisa khawaariij kama sokeeyaan maanta war dowladdoy shabaab naga celi annageena na kala celi iskuma qabatee ha la kala daayo anducaysanedheha hallow diriir sokeeyo culaaddoonimayne nagadami allahayo amiindhahadadweynoamiinalahayow fariimahaasi iyo xubintaasi kalama waxay u dambeeyeen barnaamijkeenii falanqayntood kala socoteen idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho barnaamijka midla ayna ku kulmi doona saaxiibayaal nabadgelyo